aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadansaaxiibada wanaagsan allahay xusaano salaaday badiyaan samaan bay mar walba sameeyaan salaaday badiyaan samaan bay mar walba sameeyaan allaha iimaankeen ha suugo sunnadii rasuulkana saaxiib sahay hanooga yeelo adduunyada sahay dheer ka qaado hadday sugnaan jirto samow baa noolal dheer la siinlaa saacadaha cimrigeen su'aal baa layska weydiin akhyaarta suusuuban saaxiib saamaqaad la yeelo sugtaadii gerida haddayno timaado allaha kelmadii sugneed carabkeen ha saaro allaha iimaankeen ha sugo sunnadii rasuulkana saaxiib sahay ha yeelo